asalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray kelimadii ku saabsanayd mawlidka qasiidat lburda tusaalooyin ka mid ah ayaynu xalay wax ka bilownay tusaalihii tobnaad baynu taagnayn wuxuu leeyahay buusiri wala ltamastu hina daarayni min yadihi ila stalamtu nnadaa min khayri mustalami wuxuu leeyahay weligay buu ihi ma aanan dalbin mana doonin buu ihi hina daarayn adduunyada hudantinimadkeeda iyo aakharaba min yadihi min yadi rasuulilah sal lay slam nebi maxamed haddaan ka dalbo aakharo liibaanteedii iyo tanaadkeedii ama adduunyo tanaadkeedii iyo liibaanteeda aan ka dalbo ila stalamtu nadaa ila stalamtu alcaiya yacni siismaha iyo bixinta toos baan u heli jiraybu min khayri mustalami nin wax laga qaato ama wax bixiya cidda u khayr badnayd baan ka qaadan jiray oo waa rasuulka ah idan khayr adunya iyo khayr alaakhira iyo hina adunya iyo hina alaakhira kulli nabi maxamed gacantiisay ku jiraan bui asagan ka dalbi jiray waana aysan jirin nabiguna wuxuu dhintood la socotaan koyo tobankii hijrada markay ahayd bilowgeedii ninkanna wuxuu geeriyooday qarnigii toddobaad dhexdiisa hawsha markaa soomaaliya way fahmi kartaaba ilata almuhim kharyuuti wuxuu leeyahay beydkan uu ku fasirahayo maa طalabtu hina اdunya bاlkifaaya wahina alcaaqibati bاlcaafiya wالsalaama min ixsaani الrasuuli اlkariim ila niltu minhu اlmunى wاlcaطاء اljaziil min khayri mustalami fakana bisababihi maxfuuظa min alaafaati fi اdunya wa min albaliyaati fi اlcuqba calayhi الsalaaةu wالsalaam kula sabax wamasa saasuu leeyahay sababka nebi maxamed ayaan aafooyinka adduunyadae kuwa aakhara baan ka badbaaday buui wax kastoo dhib ay soo kordhana nabigaan u bandhigi jiray waa la xallin jiray hawsha ayadaa haddii codsi iyo muraad iyo xaaje aan yeeshana codsigaan qadimi jiray buui horay baa kaash lagii siin jiray hawshu saasay ku socota idan marka ilaahayba looma baahno rasuulka wax kastaba ku filan weeye hawshaa waa hawl aad iyo aad u fog weeye diintana dhanka ah qul innii laa amliku linafsii qul innii laa amliku lakum daran walaa rashada nabigu u sheeg baale ummadda kulligood inaadan wax dhib ah iyo hanuun midnaba gacanaadan ku hayn walow kuntu aclamu اlhayba lastakartu min alkhayr faatima bint maxamed safiya adeerkii cabaas quraysh reer bani haashim xigtadii nabigu ka dhashay intuu shiriyey bu ku laba goor buu shiriyey fii awaa'il bictana mar buu shiriyey maalmuhu nabigu dhimanhayana dardaaran guud buu u jeeday reer bani haashim wuxuu ku yidhi aakhra marka la nin kasta wixii uu shaqaystaa u yaalla dadku acmaal intay la yimaadaan idinku nebi maxaad ku hadlayninab iyo reer bani haashim baana iyo aalubeyt baan nahay ballamka ilaahay ninkaan shaqaysanin hawshiisu waa badno gooni u tuman buur faadimo nabigu wuxuu ku yidhi innii laa aqhnii canki min allaahi shay-a adduunka intaan joogo waan ku xidhiidhin gabadhaad aan dhalay baad tahay cadiga midaa tahay laakiin aakhro camalkaadaa ku yaal nin asagoo soo shaqaystay baa nabigu bari gantaalaabu laakiin nin gacmahaas ka sii daystay aan waxba uma qaban karo yani hawshaas <clears throat> waa hawl yani awaabida muslimiinta ka mida hina daarayn iyo hina eh, iyo alaakhiraba ruuxa muslimka iimaankiisa iyo tawxiidkiisa iyo camalkiisa ayay ku xidhan tahay rasuulku waa shaafic ummadoo dhan baana shafaaco qaadaysa laakiin shafaacadu asbaab bay leeda waynu gaari doonnaa eh, wixii nicme ee aad heshana xagga alle ka timid wmaa bikum min nicmatin fa min allah wuxuu yidhi busiri maya fa min arasuul caqiidada aad la taagantihiin soomaaliyay maya la yidhi maxaa yeelay wamaa bikum min nicmatin fa min allah baynu isku ogeyna fa min alrasuuli wاlnabiy اlkariim halkaasuu wadaadkaa maray yani waa kufri fii xaddi daatihi waa gaalnimo weyn weeye oon geed loogu soo gabanin ilahay ha kaa badbaadsho ko iyo toban wuxuu leeyay waman takun birasuuli اllaahi nusratuhu in talqahu اlsdu fii aajaamiha tajimi yani wuxuu leeyahy nebi maxamed ninkii isku halaye gargaarsada gargaarkiisu bannaanku yaallaa buuri in talqahu اlsdu hadday libaaxya la kulmaan fii aajaamiha kaymaheeda iyo xidharkii jilaacyadu fadhiya aad ugu gasho markaad nabiga nebi maxamed u tiraado wada istaag buu libaax ugu cabsanaya yaa kuu soo fardugleeyey yaa rasuululahi baa tiri waa istaagaya shak uma gaalada nagaga kaxaysaan naftu noo keenta wadamo laga samray baa jiro oo abaajiyey maad u qabata oo naga kaxaysaan sheekh hadduu libaaxabay weynaayo baalka doqonka ay soo ordahaya nabigu joojinhayo nabigu waa bashar ilaahay maamusu karaamiyey xuduud buu leeyahay shay kastana xadkiisa in la dhaafiyaaye lama ogolo lama ogolo idan rasuulka ilaahay ninkii isku halleeyay ee gargaar gargaar weydiisaday gargaarkiisi waa diyaar buur xataa libaaxa kaymaha fadhiya haddii markuu kugu soo qamaamo aad nabiga u qabato waa istaaghaya azhari wuxuu leeyahay asagu markuu beydkan fasirayo waman takun nusratuhu wa ta'yiiduhu biicaanati rasuuli اllahi fahuwa almuntasiru wاlmu'ayad walow laqiyat الsibaac yacni bixuruufihim weeyaan ninka nabiga kaalmaysta ama isku halleeya ama cuskada ta'yiidkii iyo gargaarkiiba diyaar weeye dugaag ba halla kulmo ha kusoo booday safxada qosodoniyosagaala buu sidaa ku leeyahay ayib marka kii hore kharyuutina da soo sheegay safxada afartan iyo koobaad ugu laabo kitaabkiisa casiidatu shahda la yidhaahdo daamaadka ku jira burduhu waa fara badan yahay wax la koobi kara ma aha wuxuu kaloo leeyahay in aati danban famaa cahdii bimuntaqidi min alnabiyi walaa xablii bimunsarimi faina lii dimata minhu bitasmiyati muxamada wahwa أwfu اlkhalqi bidimami in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadii fadla wailaa faqul ya zallat اlqadami yacni waxaasuu isdaba dhigahaya wuxuu leeyahay dembi kasta haddaan galo ballanta aniga nabiga noo dhexaysa marnaba jabi maysabu in aati danban famaa cahdii bimuntaqidi nabigu wuxuu ley sal ly slam aakhira marka la tago koox saxaabadeeda ka mida ayaan igu soo bixi markaan xaggooda u dhaqaaqaa la goosana xaggaa loo kaxaynaya bidix lala aadi ilaahay waa asxaabtaydi ma ogid baa la odhanhaya waxa gadaasho ay sameeyeen idan marka cahdigii uu shabi mahayo wax jira ma aha cahdigu waa shaba ruuxu wuu gaaloobi wuu islaami yusbixu اlmu'minu fiiha mu'minan wayumsi kaafiran wayumsi wayusbixu mu'minan wayumsi kaafira idan yabiicu diinahu bicaradin min addunya yacni mas'alada diinta ah waa caqdi iyo tawxiid iyo mabda la aamino weeye ruuxu waa gaaloobi karaa waa islaami karaa in aladiina aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran ilaa aayad inta licebaad garanaysa nabi maxamed xilligiisoo la joogaa la gaaloobay ninbaa hooyadii eh, aabbihii islaamku ka dhintay guursaday aayadiibu aroosay ama eedadii waxa u taqaanaba soomaalida qaarkeed eeday dhaari nabigu wuxuu u diray saxaabo calanbu bandirad buu u guntay wuxuu dhaha la soo dilo madaxiisaa la soo qaado ninkii waa la soo dilay xoolihiisi baa la soo qaxiyey khumus baa laga saaray wa takhmiisu maalihi yadullu calaa annahu kaana kaafiran baynu taymiile mar haddii maalkiisi la kala jabiyey khumuskii islaamkaan laga saaray inuu gaalaa bay ku caddaatay yacni masaladu ma aha cahdigaygu jabi mahayo hawsha hawl socon weyda wey kufaaru quraysh baa laga diiday yuhuud baa laga diiday cid laga yeelaya lama arko ayb naxnu abnaaullahi waaxibahu socon weyday ayb wuxuu idhi marka in aati denban haddaan dembi la imaado famaa cahdi aniga ballantaydii noo dhaxaysa rasuulka bimuntaqidi cahdiga jabi maayab min annebi walaa xabli xadhiggaan ku dheganahaynaa bimunsari mid go'ahaya ma ahbo oo maxaa jiroon xadhiggaada u goyniniyo waxaanoo kufriga waad ku hadashay balaaye wuxuu idhi fa ina lii dimmata minhu bitasmiyati bu nabiga waxaan ku leehay ballan khaas ah magan baa iigu maqan bur maxaa yeelay maxamed baa la yidhahdaa asaguna waa maxamed anna waa maxamed laba maxamed inay kala hadhaan ma ah nabigu weligii waan ku dheganahay meeshuu ku baxsan labaal raabu fa ina lii minhu dimmatan bitasmiyati muxammadan wahuwa awfu lkhalqi bidimami yaa kugu yidhi maxamed ma gaaloob magaca maxamed nin la yidhahda ma gaalo waa dhooban yahay adduunka maanta dhooban yahay soomaaliya burka yihiin taan meel kale la aadin idan waa magac lala baxa wey <clears throat> hooyadu wiilkeeda u baxsato ama aabbuhu u bixiyo wey ayib marka asmaadu wax ku xidhan lama arko magacaa la qurxiyo tafaa'ul fanaagsan ha ku jiro laakiin camalkaad shaqaysatay baa ku yaalla xadiid mawduuc oo baailoon asal lahayn bay hawsha wadaadihu soomaaliyeed soo guuriyaan ama suufiyadu laakiin waa abaadiil gacanku samays diirsimaha ah weeye oon meella laga keenin wuxuu nabi maxamed cidda dadka ballanta oofiyey cidda u ballan oofin badan weeyabu magan ruux ilaaliya ama dhowra rasuulka ugu daran buuguna sarreey hadday saa tahay magantiisaan ku jiraa maxaa yeele maxamed baa layihahdaa asna waa maxamed magantaa marka inuu jabiya ma aha halkaasay hawshu maraysaa wuu ka daro wuxuu yidhi marka in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul ya zallat alqadami nabi maxamed aakhara maka la tago macaadka la tago hadduu gacanta usan i qabannin buui tafadulan minhu wa ixsaanan waa ii dhammaatay wa ilaa faqul yaa zallat alqadami naar baan aadahaya marka ayada hadduu laakiin gacanta i qabto oo ii badbaadsha hawaan badbaaday hadduu laakiin isii daya ballantii oofin waayo hadda waa ii dhammaatay bu weliba waa fadlan iyo ixsaan fadlan wa ilaa faqul yaa zallat alqadami kufri cadw فالرجل هنا يعتمد على غير الله اعتمادا كليا بصير واد aragtaa ilaahay غayrkiibuu cuskaday cuskad dhammaystiran oon kala har lahayn kharyutu wuxuu leeyahay wاlmuraadu bihi xaalaة الmowت وma bacdah wاlأkhذ bاlyadi cibaaraة can النصr wاlإmdaad wاlmucaawanة wadafci الbalaaya oo kaasa ywم اlmacaadna waa taqaanaa de maalin khaasoo la yaqaano ayb wma adraaka ma ywم الdiin ثuma ma adraaka ma ywم الdiin yowma laa tamliku nafsu linafsin shayئa wاlmru yowmaidi lilah hawl nabi maxamed ku xidhan hawshu ma ah ym diin maalin aa ah weye ayna muluk اarضi ilaahay maalinkaa waaba hanjabhayaaba wayba dhammaanaysaa hawlaha hadda anaa boqor iyo anaa meeble ka tagay hawshaa way soo xidhmaysa maalinkaa waa maalikii ilaahay boqornimadiisii ay si toosa u muuqan lahayd weeye ilaa hadda shahawaad iyo shubahaad iyo kibir iyo wax badan baa dadka ka xijaabahaye wax badanna ma arkaan laakiin maalinka bannaanka ay imanaysa nin kasta waa gabanhaya ambiyada cabsanhaya rasuulsha cabsanhaya allahuma nafsi allahuma sallim salli bay taaganta marka meel ay ka soconayso ma aha in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul ya zallat اlqadam <clears throat> casiidatu shahda ha lagu laabto sabxada ilaa hawshaa marka wuxuu ku dhawaaqay wadaadku waa shirki sariixa yunaaqidu tawxiid gaalnimo cad iyo shirki cad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisi sarraysay ee weliba fii jaanibi tawxiid rububiya awooddii ilaahay iyo mulkigiisii iyo qudradiisii iyo khaaliqiyadiisii ayuu ku haystaa busiri wuxuuna garab dhigay ilaahay subxaanah wa tacaala nebigiisa u diray addoonkiisa wanaagsanaa ayuu garab dhigahaya waa dulmi iyo shirki aan geed loogu soo gabanin asagoo hawshaasoo dhanba siiyey yaa si lagu masaajeeyo bayd kale la keenhaya hawshii jah baa loo bedelahaya walan yadiiqa rasuula allahi jaahuka bi ida alkariimu tajallaa bismi muntaqimi buu leey haddana walan yadiiqa rasuula allah ciidiyami mhaya buu rasuulkii allow jaahuka bisharaftaada iyo ilaahay wejiga aad ku leedahay marnaba meelaan ciidiyada ka waay mahay baanugu ma maqli jirtay liiska igu qor anaa durugsan doone wuxuu idhi jaha nebi maxamed anuu meelaan ciidiysan marnaba ka waayi maayo ayb walan yadiqa rasuula allaahi jaahuka bi alkariimu tajallaa bismi muntaqimi maalinka allaha kariimka ah uu asagu sifada intiqaam qaadanhayo oo u argoosanhayo ee wuxuu cadaabiyo wuxuu kala tuuro uu ka dhigaayo adugu raxiim baa tahayba tuhma lilaahi subxaanahu wa tacala baa baydka ku jira sariix ah ilaahay wuxuu idhi maalinkaa waa muntaqim sifatulintiqaam buu qaatay nebi maxamedna wuxuu labistay shaarkii raxmada iyo naxariista iyo cudfiga cadfiga iyo ra'aafadu labistay waa tuhma sariixa aan geed loogu soo gabal lilaahi subxaanahu wa tacaala kufr fii xaddi daati awey ayb ilaahay subxaanahu wa tacaala ismu lmuntaqim meel loogu sugay lama arko laa fi sunnati walaa fi lkitaab afcaal waa soo aroortay laakiin ismiaa in loo sugaayo abadan maxaa yeelay sifaadka marna noqda yani damiga marna noqda ee madxiga yani binfiraadah rabbi subxaanah wa tacala looma sugo haddaan macaanka lagu cadfaynin si kastaba noqotee wuxuu leeyahay maalinka iyada ah jaaha nabi maxamed baan ku daaqahayaa garoy garabkay ku daaq wey jaahaysana meelaan ka ciidhisada waayi mahayo ilaahay sibaduu doonayb ha qaata ama muntaqim ha noqdo ama raxiim ha noqdo anugu meeshana hawshan ay khusaysabu ayb nabigu markuu saxaabada la hadlay maslaة اlquluul ka hadlay fi صaxiixayn xadidka abi hurayra nimanku uu daray ee cumaasha uu ka dhigay yuu nabigu waaniyey wuxuu yidhi iska ilaaliya aakhare marka la tago yaysan ummaddu acmaali iyo khayraad la imanin idinkuna aydan imanin idinkoo dhabarka ku wada rati guuxahaya ama dibi dinaahin haya ama neef adi oo dhawaaqahaya ama riiyees ama sameen hawsha aysan dhicinbu marka dee xagga naarta laydiin jido ama laydin ciqaabo baad dhahaysaan yaa rasuul allahi naga aqidna nabi maxamedow haddee shafaacada awe fa aquulu laa amliku laka min allahi shaya qad balaqtu nabi waxaan odhan buun markaad saa u cabaadaanoo calaacashaan waxaan idiin qaban kara lama arko maxaa yeelay diinta waa idin soo gaadhsiiye anu muballiq baan ahaa wacyi waa idin sheegay xaq waa idin caddeeyey idinkaa dulmi la yimid oo ka baydha xaq kadib waxaad kasbateen baa laydinkaga shaqayn marka yaa rasuulalahi shaqayn maysaba maalinka ayada nabiga waa isagu caddaynaya ninkana wuxuu ku leeya walan yadiiqa rasuul allahi jaahu kabiida alkariimu tajallaa bismi muntaqim kufriyaadka beydka ku jira aad buu u fara badan yahay laakiin inaasaan kaga gaabsanayn wuxuu leeyahay oo kale xaashaahu an yuxrima araaji makaarimahu aw yarjica aw yarjic aljaaru minhu hayra muxtarami baydkana kii horu ka daran yahay meesha taabataba marka kufri baa fadhiya wuxuu leeyahay xaashaahu nabiga waa ka yahay bu yahay an yuxrima inuu nabigu hoojiyo ama qadiyo alraaji makaarima makaarimta iyo deeqda nebi maxamed cidda rajaynaysa ee qudraynaysa nabigu inuu qadiyo hawsha hawdhec karta maabu waa yahay ninkii sheegay nabigu waa lagu qadi karaana nabigu waa dulmay buu ayb aw mase yarjaca inuu laabto aljaaru ninkii magan galay rasuulka minhu min rasuulilah uu ka soo laabtay hayra muxtasab lixtiraam ma dhici kartaba nabigu waa ka hufan yahay suuragalla ma aha wax dhici karana ma aha nin asaga rajeeyey ma ilahay wax laga rajeeyaa mise rasuulka faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi maxaa ka dambeeya falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yani ilaahay baa wax laga rajeeyaa isagaa laga cabsadaa rasuulku wadadaba ku tusay xaqna waa kugu leehy xaquu kugu leeya waa itibaac iyo ixtiraam wixii xuduudda sharciga aan gudubsanayn laakiin waddada baa laguu jeexay qaad weyn waddada asaga la yidhi ku dhegah ka leexanin ba adigana kuu taalla fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim idan waddadaa nabiga uu kuu jeexayn baa laga raba inaad qaaddo wixii intaa ka soo horay bugbug iyo wey kaa socon maysa haddee dadkao dhan bay ka socon wey idan ama magangal ama rajee nabigu wuxuu kuu qaban karaa lama arko shafaacada rabbi u idmi doonana waa shafaaco khaas ah oon tilmaami doonno insha allahu tacaala kharyuutu wuxuu leeyahy beydkan markuu ka warramayo waxaasilu macna albeyt annahu calayhi الsalaatu wasalaam munazahun can an yuxrima raajiyahu wasaa'ilahu min alikraami aw yurada almustajiiru minhu bغayri اxtiraam fainahu macdinu اlkaraamaati wamanbacu اlاxtiraamaat bal jamiicu ahli اdunya mustakiiثun bidaatihi calayhi الsalaaةu wasalaam yani mararka qaarkood waxaad is odhanaysaa show busayri baa dhaamama nimankan shuraaxda kufrigay ku hadlahayaan show wadaadkan gabyahay ayaaba marka farda kula carar ah waad la yaabaysaa wuxuu leeyahay dadkoo dhan ee dunida ku nool oo dhan baa nabi maxamed bay gargaarsan hayaan bidaatii bay gargaarsan hayaan ayib bidaatii marka ishkaal oo dhan bay saareen haddaan dhihi lahen way gargaarsan waa maxay nabiga diintiisa ku badbaadahayaan camalkoodii wanaagsanaa ee ku aadanaa itibaaca rasuulkay ku badbaaday haddaad wax ta'wiilin lahayd bidaatihi waa kalima tarfacu lmajaaz ishkaaloo dhan waxoo dhan luuqluuqo dhan asagaaba kaadidiba mustakiiun bidaatihi waa musiibo wey safxada laba boqol toban iyo shan beydka u dambeeya ee ku saabsan busayri warkiisa waa saddex beyd oo isku xigta bal dhegaysa hadda meesha ayadaa wuxuu leeyahy ya akrama alkhalqi ma lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli اlxaadiث اlcamami walan yadiiqa rasuula اllahi jaahuka bida اlkariimu tajallaa bismi muntaqimi faina min juudika اdunya wadarataha wamin culuumika cilma اllawxi wاlqalami intaasuu daba dhigahaya meel aad aadama taqaanid maxaad samayn kufriyaad noocaasa la dhex fadhiya ilahay lagu caabudahaya ruux hadduu kufriga ku dhaco oo shirki ku dhaco haddana asagoo cabsanaya ama gabanhaya ama inuu khaldamo isog waxba bay noqon lahayd laakiin ninkan ba yataqarab ila allahi bishirki subxaanahu wa tacaala wuxuu uhi yaa akrama alkhalqi uunka rasuulka u karaamo badnaayo u khayr badnaayo ama u gabsanaayo maa li aniga maada waa naafiyo shuraxdoo dhan baa sheegay xataa intaan annagana gaadhay ayagaa sheegay maa lii ima ahanin buu idhi man aluudu bihi cidaan cuskado oon magan galo axad aan cuskado ama aan magan galo malhibu siwaaka adiga aan ka ahayn oo adiga kaa soo hadhay maa lii man aluudu bihi baba ku filaydba gaalnimo siwaaku ku dar haddana cid aan adiga ka ahayn iyo axad adanka aan magan geli karo ama aan isku hadlayn midna ma jirtabo goormo weliba cinda xuluuli اlxaadi اlcamami balaayada weyn markay dhacday ee ummadda hadhaysa alxaadi acamam alxaadi shaamil wey ama qiyaamo kale aamud ummadda wada gaadha ama abaara kugu habsada yacanii dhibka weyn ee ummadda wada gaadhay ku habsada marka hawsha ay dhacdo cid aan miciin badan u baxsadaa aan adigaa ka ahayn ma jiri alla xaggee ka baxay ilahay meeshu hawl u taalla ma aha ilaah yaroo loo kala jira oo oo nebi maxameda cinda albusayri ciyaadan billaah idan halkaasuu taagan yahay asagoo kufriyaadkaa ku hadlay shirkiyaadka intaa dhan ku hadlay oo nafyi la yimid haddana isidna daba dhigay weliba xilligay musiibada weyn dhacdana ku qayday oo sii qayday yuu haddana jah kula aadahaya hawshan ayada waa hawsha quraysh ku gaalowda wey quraysh dhiiggeeda wixii lagu bannaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro maysan inkirsanayn adduunka inuusan maamulo maysan inkirsanayn wax kasta oo tawxiid urubiya ku saabsan way ogolaayeen ilaa masaa'il minhu fii jus'iyaat masaa'il yaryar ay ku khaldameen mooye tawxiid اlasmaa wasifaat waa ogolaayeen ilaa ism araxmaan oo inkareen mooye wa maca daalika waxay kaloo quraysh aaminsanaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cibaado muto oo tawxiidululiyana waa aaminsanaayeen qayb ka mida waxay ku gaaloobeen quraysh ilaahay keligiiba mutay diideen u fiirso alla inuu adduunka maamulo asagu le cid kallaysa ka tili waa ogolaayeen asmaada iyo sifaatka waa ogolay ilaa fii masaa'il soomaali badan ba ay diidan tahay iyo ashaaciri iyo jahmiye iyo kuwa islam sheegay way diidan yihin oo kabasi daran weeye quraysh ba xataa ku dhanta meelaha qaarkood qolyaha ashaacirada ah ayib maxay ogolaayeen xataa ilaahay inuu cibaado muto waa ogolaayeen soomaaligu wuxuu ku leey ilaahay baa cabsi ogole waa runtii laakiin hadhuu been buu kuu sheegay shirkiba ku dhic oo bakti kalu la iman idan laakiin waxay diideen ilaahay keligii baa muta hunaa marbat lfaras meesha lagu kala baxa wey waa inaad tidhaahda cibaadoo dhan ilaahay keligiibakeligiiba tawxiid ku inaya lafdigaa keligii ah asagu unbaa un taabasa ku xidhantaa hawsha nuqdadaa haddaad qiri weyda mushrik baa tahay sheekh wax kasta ogolow saa darteed marka la yidhi waidaa qiila lahum laa ilaaha ila allah yastakbiruun fii suurati saad ajcal aalihata ilaahan waaxidan ilaah inuu jiro waa ogolaayeen weliba waa sallimahayeen laakiin ilaahay keligiiba ceedan diideen hawshu marka hawlku ku xidhan wey markii la yidhi quraysh maxaad ilaahyan yararka u daba taagantihiin laba masala ilahay ka soo laba jawaab rabbi ka soo guuriyey midda koobaad waxay dhaheen way noo shafeeca qaadi maalinka qiyaama iyo adduunkaba ويعبدون من dون اللahi ma laa يضرهم وlaa ينفعهم ويقuلuuna hؤuلaaءi شhuفaعاؤna عind الله waa warka busayri wey walan yadiqa rasuula اllahi jaahuka bi ida alkariimu tajallaa bismi muntaqimi waa caqiidatu qurayshin alkufriya jawaabta labaad ee carab bixisa waxay ahayd maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa wاladiina اtakhaduu min dunihi أwliyaa ee yaquuluun baa kugu jirta meesha tafsiir ahaan maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila اllahi zulfa ay qurba ilahay inaan ugu dhowaana basaan ka rabna ayaga waxba kama doonayno geed gaaban geed dheer baa le geed gaaban baa lagu fuulaa dadad baa loo galaa dugaagna geed baa loo galaa wasiirka markaad wax ka doonayso weji qayaxan laguna soo boode dadka isku fiicanyin baa loo soo dugaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weji aan ku qaabmahayna kuwa yar baan usi marayna awliyaan kicinaynaa culummadaan ambiyadaan kicinayna nafsa caqiidatu quraysh bay soomaaliya aaminsan tahay oo weliba nimanka burdaha ku jabay ay aaminsan yihiin wamaca daalika muslim muwaxidu iskaga kaadhigo safku kugu riixi jiqilaa kugu dilaaya musiibo wey intaa ka soo gud wuxuu leeyahay faina min juudika اdunya wadarata nabi maxamedow deeqdaad bixiso waxaa ka mida ah, mint huna waa tabciidiyi cinda alashaacira annagon waa ku waafaqsanna inay tabciidiyatu faina min juudika yani deeqahaad bixiso ma aha kulligood baa la soco alaab badan baa dhiman wey waxyaabahaad nabiga u bixiso waxaa ka mid a ah deeqdadee la arkay indhaha la saaray adduunyada ka mida ah. adduunyao dhan adaa bixiya waa deeq xaggaada ka timid wa darataha iyo dangaladeeda aakhare maxaa u dangalaa labada dumarka laysla qabasoo daratayn lama yidhaahdo adduunyada marka dangaladeedu waa aakharo wey aakhariya adduunyaba waa deeqdaad adagu bixisaa yuu leeh ilahay wuxuu uhi wa ina lana laakhira wluula asaga wuxuu hi maya nabiga iska balada isu keen waa yahay war adduunyihii aakhare waa deequu nabigu bixiyo asagaana gacanta ku haya deeqo ka waaweynna dibbay jiraan ayib lianna bacdigu kulli baa laga keenaya kulligii baa maqan bacdiga yarkee la soo qadimina waa aakhriya addunya ilahi wuxuu annaga iskale cid kaleoo iska lena ma jirto nabiga waxaa leeyahay midda midda hore adduunyada aakhara ku dhanta walaaakhiratu khayrun laka min alula haddayba saa tahay maxaa nabiga loogu lugam wuxu asagu bixiyey adanigu ku celi maxay tahay nabigaba baxshaye nabigu waa in meel kale la geey oon aakhiro ahayn haddii kale wuxuu noqonaya ruux ku noqday sadaqadiisi iyo hibadiisa soo saamaa hibadii iyo deeqda aad bixisay nin ku noqday baad noqonaysaa yacni kufriyaadka noocaasa ah, waa inaga soo marray asalkii aynu soo marray ah in adduunka oo dhanba iyo khalaa'iqdoo dhanba laga abuuray nuurka nebi maxamed ay soo qireen ee caqiidada nasaare ahayd buu baydkan weli u yahay taqriir oo sii sugahaya wax kala meesha ma jiro intaa waa mid waa kufri bixaddi daatii misraaca labaad ee baydku uu leeyahay waxaa ku yaalla wa min culuumika culuumtaadana waxaa ka mida ah, waa tabciidiyo yacni wa ina min culuumika saas iskugu cadfan tahay sidaa darteed waxaa saxa in cilmada la kordhabo dambe ayib wa min culuumika cilma allawxi waalqalami culumta aad og tahay eed bixiso ama aad taqaano waxaa ka mid a looxul maxfuudka culumta ku taalla adaa adaa lagaa keenayba adaa yeedhiyey aday kaa yimaadeen qalamka ilaahay wax qoree maqaadiirtay wax kastaba qorana adiga cilmigaabuu ku shaqeeyaa weliba bacdin minka wey cilmigaada wax yaroo ka mid a yay qalamkaiy luuxba ku shaqeeyaan ilahayna wuxuu le qul laa yaclamu اlhayba ila اllah idan haybka ilaahanba og walow kuntu aclamu اlhayba lastakartu min alkhayr maa yaclamu maa fii qadin ila اllah hawsha hawl iska kooban weeye hashiisii baa nabigu fakatay yowma tabuuk salawaat ullah wasalam uu gaadiidka ka dhiganayay iyadoo daaqaysa intay buur dhanka kale ka martay bay geed faraaqii baa u galay xadhgii hogaanka ay wadatay baa u qabtay markii la guuri lahaabaa awrtoo dhan baa la soo xareeyey nabiga hashiisa baa la waayay saxaabadii baa la diray waa waa la donay waa la badigoobe waa laga samray nafti baa qabatay in la nagaaday noqoto raradii awrta dib loo bacdulmunaafiqiin ila meesha waa ku dhex jireen ee waxay dhaheen nebi maxamed wa ka ahadi qayb baa cirkaa layga warramaa iyo aayado qur-aanaa soo deguu nafta noogu keen heshiisii uu gaadsanhayay buu layahay hadda waaya muu arka waayahay munaafiq moogteeda ibdare laga waayi maaye markuu hawsha isaa u dhacday ilahay rasuulkiisa waa u gargaaray jibriil baa yimid waxaa nabi maxamed oo hashaadii buurta hebla la yihahda dhankeeda kale farqa ku yaalla ayaa xadhigiibaa geed ugu marmay halkaasay ku rafaadsanta ka soo bixiy nabigu saxaabigu halkaa tago hasha ka soo qabo mar la jabay shaxa cabdiwahaab tacliiq buu saartay xadiidka asaga wuxuu uhi waxaa ku jira xadiidkan daliil min dalaa'il tawxiid rasuulku inuu bashar yahay oo addoon ilaahay doortay yahay oo wuxuu rabbi u sheegay ma wax kale uusan ogaan karin baa ku cad in nabigu iyo saxaabadiisu qaybta hore uxud lagu jabiyey waa daliil min dalaal tawxiid wey inuu addoon yahay uusan adduunka kala haynin oo cidna uusan jabin karin cidna uusan dayn karin wama nasru ila min cindi illaah bay ku tusaysaa inuu baahan jiray oo wuxuu u baaha mararka qaarkood uu waayi jiray oo dayn qaadan jiray marna dayn bixi jiray tadullu cala annahu min albashar yani bambooninta hawshaasa looma baahan rasuulku intii uu kaa codsaday la imow cala asalaamati walislam baad ku dhimanaysaa laakiin kufri kale iyo shirkiyaad kale iyo waxaan loo baanayn meel la ku geyn maaya naar baad ku mudanaysa baajuuri wuxuu leeyahay marka bal baydka marku fasaya dhegaysa hadda idan cilmiga ilahay maxaa u hadhay bal isweydiiyo oo haddii layidhi fa ina min juudika adunya wadarataha ilahayna wuu leeyahy wa ina lana lalaakhirata wاluula maxaa rabbi u hadhay haddee nabi maxamed ilah u kala garqaara waa yahay ilahay wuxuu idhi aakhariya adduunka annagaa iskale busayr wuxuu idhi allow malihide nabigaadaa iskaloo baxshay asagaana ku siiyey hawshu moogtahay waa in la garramaa fiicana bal idinku xukuma ninka asaga iyo ragga amminkan ku dinahaya ilaahay ku caabudahaya haddaad tidhi fa inna min juudika adunya wadarataha ilahay waxba waada reebin cilmigii ilaahay iyo sifaadkiisa waad gashay wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami maxaa soo haray marku waa carshigii kursigii baa soo haray nuurka nabi maxamed laga abuuray makhluuqaad kale asagay ka yimaadeen haddaba marka waa yahaye waa un dad sida kuu muuqata laba ilaah bay suga hayaan magacay diideen iyo tasmiyada xaqiiqadana waa sugeen inay yidhahdaan rasuulku waa ilaah oo waa rab oo waa macbuud bay xoogow ka carabaabeen oo ka yar sariigteen sayna ummaddu u kala yaacan sidii shaahi eeraan qabsaday shacabku kaa yaacaya buulihi saan shacabku u yaacin galow waa yaqaanaan hawsha ayada aad bay u yaqaanaan waagu masar soo galay ninka faransiiska ayaa caalam islami u horreeyey qabsaday masar qabsaday isbuuc markuu joogo uhi mawlidkan dhigahaya nabi maxamed ha lasgu yimaado reer masar oo dhan ilaa shaan baa la laga yaabay buu dhigay maxaa u timid baa layidhi imid buu in aan masar xoreeyo oon diinta nebi maxamed nooleeyo oon aalubeytkii soo celiyo oon rasuulka xaqiisii aan muujiyo gaal kaafir ah oo aslian weligii islaamna hadda la soco naabilyin waa la yaqaana waa ninkii farasiba istaajiye wey ilaahyahay caabudaan buu ka tirsan yahay mawlidkii buu dhagay waa loo sacbay jabirtii baa ka warramay si fiican u akhri taarikhdiisa yacnii eh, ingiriisku iyo talyaanigu waaga yimaadeen soomaaliya waxyaabaha shacabka somaliland waxaa ka mid ah inay yidhahdeen annagu diintiinna faragashan mayno waxaan doonaynaa amni inaan waddanka laga helo ee aayar dadkan walwaalna la qabqabto dhanaheedaa kala cabto aayar shaqaysta malazana wuxuu yidhi anugu kuwa yararkaan u socdaay dad iswaalahayama shacabku siisa wey shacabku ha shaqaysto dhanihiisa ha kala cabo hal reerka dhaqba maca salaama nimanka ayagu yararkae qoriga wataan doonahaya aa sacabeeyey waddo dheer baa la taagan yahay calamo iyo laamo qoyano ubaxa lagu soo dhaweeyey laba kilomitr baa la safnaa marka kismaayo soo gelayen marka xamar soo gelayenba fiiriya aduu tagiyaa la fiiriyo wadaad baa maalood masaajintu ka hadlay buu hi gaalku haduusan mabda siyaasadeed uusan kaa kaa lahayn maxaa loola dagaalamhaya gaalku ha ku qabsan laakiin madan siyaasi u kaalay admac siyaasiya miyuu kaalay maya maca asalaam burundigii marka yugandhisku admac siyaasiya ma lehe faraha laga qadow yacni kolba diin cusub baad maqli ama wahaabiyaha ka soo boodo ama suufiya ha ka soo booday adduunku kolba diin cusub baa kuu iman <clears throat> cajaa'ib bajur wuxuu leeya maa lii man aluudu bihi siwaaka ay laysa axadun altaji ilayhi hayrak axad aan miciin badi ama aan cuskan ma jira buun adiga ka ahay maxaa yeelay kufri cad weeye asna waad ku sugtay ina alliyaada wاlciyaada wاlisticaadata wاlisticaana waa xuquuq ilahay u leeyahy subxaanaه wa tacaala marka cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda uu casha qaato asagaan cuskanaaye cabdiqaadir u yeedhaday ay dhihi jireen oo kale wey nafsa shaysha qolyihii reer galbeedka ilahay ku caabudi jirinta ayada yacanii haddii cirkaa roob laga waayo oo caafimaadkii baa yaraaday oo ciddii baa cudur galay iyo xoolihii la dhaqanhaya yaa la cuskanhaya idan waxaa weeyaan maya cabdiqaadir u yeedho awshu nafsa shayba ninkan haya maa li man aluudu bihi sawaak markaasoo dhib dhaco rasuulka u yeedho isku diin nimankaan ma nihin sheekh idinkaa iskharibahayo iswareeri mooye xaqiiqada haddii ladiin sheegahayo nimanka isku diin ma nihin timaha annagu isku dhinac ooma xirmaan <clears throat> ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leey fafiruu ilى اllah markuu rasuulku ka warra nabigu hawsha ka hadlahayay fafiruu ilى اllah adugu maxaa tahay inii lakum nadiiru mubiin anugu waa idin digahayaa cadaabka iyo ciqaabta idinka digi wadooyinku xunxun baa idinka leexin wadiiqaha toosan baa idinku duwaya iyo dhabaha qoraalka ah laakiin ilaahay loo cararo nabi muuse muxuu ku yidhi tolkii yaa qawmi tawakaluu cala allahi in kuntum mu'miniin muslimiin ilaahay waa inaad isku xidho nasriga iyo guushu iyo gargaarku ilaahay bay ku xidhanta cid la magan geli karoon alla ka ahayn ma jiraan nabigu waxaa lagu yidhi qul acuudu birabbi اlfalaq acuudu waa maxay masladu listicaala wey ilaahay baan magangelayaa shar oo dhan iyo balaayo dhan baad ka magangeli magangeliya allah iskale miciin allah iskale laa malja walaa manja minka ilaa ilayk waa adkaartii la baray carruurtu inay ku seexoto iyo culummada iyo muslimiintu ku seexdaan ninkana wuxuu eh, le laa altaji axadan hayrak laysa axadun laysa axadun altaju ilayhi hayraka bu adiga ka ahayn aan ciirsan ama aan cuskan aman ku tirsan ma jira yani diinta nebi maxamed halkaasay ka baxday suufiyina halkaasa u dareereen allah la kala meeniya meel laga raacin bu <clears throat> nabigu sal ly slam waxaa lagu yidhi qul inii lan yujiiranii min allahi axad walan ajida min duunihi multaxada waa suurat ljin juskii labaad bay ku jirtaa cid ilaahay iga badbaadin karta ama iga qaban karta ma jirta ku dhal ummadda u sheeg ilaahay cid aan ka ahayn oon ku tiirsan ama aan u noqon ama garab iyo ana ma jirto ruux kastoo muslimana intaasaa laga rabaa waina allaha amara bilmu'miniin bima amara bihi اlmursaliin xadiidkii arbiciinka waa garanaysaa nabiga waxa u yaalla adigana ku yaal xagga ilahay isku xidhidda alla tala saaradka magangelyada nasriga gargaarka howlahaasoo dhan baa allah iskale ninkii cid kala siiyahay waa mushrik biاllahi اlcadiim shawkaani baa la yaaba hawsha beydkan la yaaba madaxuu qabsaday ya akram alkhalqi buu la yaabay wuxuu yidhi fandur kayfa nafaa kula malaadin maa cadaa cabdallaahi wa rasuulihi wafla can dikri rabbihi wa rabbi rasuuli illaah ina lilahi wa ina ilayh raajicuun bur runtaadi maxaa la sameeyaa waxaad fiirisaa buuri siduu u diiday u anfiyey meesha ooga saaray magangelyo kasta iyo ku tiirsi kastoo alla lagu tirsan laha waxaan ka ahayn rasuulka ilaah wuxuu ilaabay oo meesha ka saaray buu ilaahay xuskiisii iyo cuskadkiisii oo ah rasuulka ilaahay uu cuskanaya rabbigiisii haddii war rasuulka ha ku rafaadeen rabbigiisii aad ayib nabi maxamed ariiqa ilahay lagu caabudaan ka qadanaynaa waa waasita baynana wa bayna allahi min jihati الrisaala wa tabliiq اddiin laakiin ma aha waasita baynana wa bayna اllahi fi اlcibaada abadan labada waasdadadan kala qaadin gaalnimaad gelaysaa nabigu wuxuu inoo dhexeeyaa innaga iyo alle subxaanahu wa tacaala qaabkee inoogu dhexeeya wixii aan alla ku caabudi lahayn buuna barahaya albaabaha rabbi looga galiya sida rabbi loo caabudo ku barahaya laakiin asaga inaan dul fadhiisanno oon ku weyrxna ma aha haddaad tiraada maya ilaahayna intaasuu aduguna intanaad leedahay ood laftiga cibaada waxaad ku leedahay gaal nabigu cibaad male cibaad allah iskale subxaana wa tacaala <clears throat> yaa faaima bintu muxamed iyo quraysh anqiduu anfusakum min annaari fainii laa uqni cankum min allahi shaya ninkan marka warkiisa busaydi hataa hamziyada kayfa tarqa ruqya ambiya rabbi salli tii lagu qaada jiray wuxuu leeyahay wa anta abiibii laysa yakhfa calayka fi lqalbi daau bu ku dhaqankan wuu yaqaanaa shirki buu ninkaa ku dhici jiray badan buu galay fi lqasiida alhamziya wa fi lburda labaduba wuxuu leey markuu soo calacalay buu hi haadihi cilati nabi maxamedow dhibka aniga haysa waa kan bu yaa daaweeye wa anta abiibii dhakhtarku iyo doktorku waa adiga oo maxaa jira laysa yakfa calayka fi lqalbi daau buui qalbiga bini aadamka cudurka ku jira kaama qarsoona nabi maxamedow ma feedhahan yarkaa wax kaa qarin rasuul allow soomaaliba intay qaadato mxua raajo saarto iskaan saarto wax soo aragtee makuunaa nabigo ka liida taago qalbigu waxba kaagama qarsoona idaawe buu leh ilaahay baana subxaanahu wa taala keligii baa hawlaha og in allaha yaclamu ma fi الsamaawaati wma fi اlard wahuwa caliimu bidaati الsuduur waasiruu qawlakum aw ijaruu bih inahu caliimu bidaati الsuduur howlaha khaaska ah ilahay baa la socda sidaa darteed bay munaafiqiin badan noo dhunteen maxaa yeel inagu daahirkan akhrisanayna laakiin hawshay gaala ka yihi allon baa og ومن xawلكم من الأعrاabi منaafiقuun ومiن أhli الmadينaةi maraduu calى النiفاaqi he laa taclamuhum yaa og naxnu naclamuhum baa annagaa og nabi maxamed adigu ma ogid annagaa og baa layidhi ninkana wuxuu ihi maya laysa yakfى calayka iska daa nin soo taaganoo muuqdee qalbiga waxa ku jira daalacan kartaa nabigo ood la socotaaba maxaad midu tuul taageen nin feedho weyn ka sheegaysa ilahayna sidaasuu lehy subxaanaه wa tacala yacni waa kufriyaadku bannaankay iska taagan yihiin wax hadda faahfaahin u baahan ma aha nabigu waxaa lagu yidhi laysa laka min alamri shay markuu qolyihii dhibay ee rafaadiyey nabigu habaaray ee u qunuuday ee yidhi kayfa yuflixu qawmun shajuu wajha nabiyihim ama dhiiggii nebi maxamed daadiyey ilahi wuxuu ku yidhi laysa laka min alamri shay hidaaya tawfiiq cidna ma siin kartid cidna ooma diiday kartid maamulku wuxuu ku dama annagaa iskale adugu sabir diinta lagu dirayna hawshaas daba taagnow caaisha waxay tidhi xadiidka saxiixa waman zacama ana muxamadan yaclamu maa fii hadin faqad kadab waa runteedat muwaxida wey nabiga tababaray iyadoo yar loo keenay ninkii sheegay tidhi nebi maxamed inuu waxa beri dhici og yahay waa beenaala muftarica ah. gabadhii ansaaradee buraaburtay wa fiina nabiyun yaclamu maa fii hadi maa yaclamu maa fii hadi ila allah hawshan bedel baa nabigu jooji idan warkaa waa war fara badan weeye adugu lix iyo tobankaa tusaale burda aan ku dayno warkiisa inaga hadha burda wuxuu u baahan yahay sidiisa in sidii munaaqibka gooni loo galo u baahan yahay oon mawlida dhex gelinin gooni in loo bilaabo oo sidiisa looga shaqeeyo yuu u baahan yahay kufriyada waaweyn baa dhex fadhiya laakiin hadda tusaalooyinka yarku baana ka rabnaa fadal sheekh burdaha iyo hawlihiisa waxaynu wax ku daraynaa hadallo yaryaro oo kokooban oo ku saabsan burdihi aynu soo akrinay iyo mawlidyihii barsanjiga iyo daybiciga yani waxyaabaha laga aaminsan yahay waa inaga qaybo soo tilmaanay laakiin barakooyin badan oo ilahaayeen oo la sheegay baan wax ka tagnay inta baan wax ku darayna wuxuu leeyahay ninka loo yaqaan alqalyubi fii kitaabihi fayd lwahaab mawliidkii asaga ahaa marka daybicigii iyo barsanjigii faa'iidaduu ka warramay wuxuu uhi ma min shaksin qara'a mawlid الnabiyi calىa milxin aw burin aw shayin min alma'kuulaat إila ظaharat fiihi اlbaraka wa fii kuli shayin wasla ilayhi dalika اlmilxu aw اlburu aw غayru wman wasla إilى jawfihi shayء min dalika fainahu yaطaribu wla ystaqiru fii jawfihi xatى yغfir allah لآakilih wain quri'a mawlid الnabiy calى maءin طaahirin fakul man shariba min dalika almaa dakhala qalbahu alfu nuurin waraxma wa kharaja minhu alfu dulmatin wacilla kufriyaadkii aad soo dhegaysateen baynu intaa ku khatimaynaa wixii kufriyaad ahaa ean ka soo guurinay qaybo badanna waa ka tagnay mawliidkii daybicigii iyo kii barsanjigii iyo kuwo kaleba ninka akhriya fadligaasuu leeyahay waxaan u dambaysiinay qaybta hore kufriyaadka waynu tilmaanay gunaanadkiina horta waa in la ogaado wixii laga aaminsanaa mawaarida ayaga ah wuxuu ku uhi wadaadkan ruux akhriyaa ma jiro mawliid mawliidaha nabi maxamed ka mida ah. kutubta laga qoray wey ninkii akhriya kutubtaas biyaad ku akhriday taxliil baad ku tuftay yaa akram alkhalqi baad ku akhriday kufriyaadkii baad ku akhriday biyaad ku akhrinaysa taxliil wey ama bur raashin baad ku akhriday ama wuxuun waxyaabaha la cunay baadkaa ku akhriday barakaa ka muuqan buuri biyihii baa barakoobahayaa raashinkiii baa barakoobi hawsho dhan barako wey bal iska daa kuwii lagu akhriyey waxaa barakoobahaya biyihii cid kastoy gaadhaan ama burka uu gaadho ama raashinkii la quraama qur-aan shaydaankii la saaray cidduu gaadhaba ibnu cabbaas baa lagu yidhi nin baa wuxuu leeya waa lii waxyooda nacam yuuxaa ilayhi baa loo xidaabu waa sidee baa leey saxaabiga wuxuui ina shayaaiina hee eh, la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadilukum laba waxyi baa jir waxyu shayaan iyo waxyu raxmaan baasha masakiinkii qasan buui waxy waa jiraa waa laakiin waxyu shayaan wey idan waxy shaydaanka aynu soo akhrinay yaa waxaa lagu leeyahay wixii lagu akhriyo baraka ka muuqan wa fii kulli shayin wasala ilayhi dalika almilxu aw albura aw hayru biyihii iyo milixdii iyo shay kastoo shayga uu sii taabtay waa barakaysan yahy wuxuu idhi haddaba biyihii ruuxi caba ama burkii calfada waman wasala ilaa jawfi shayu min dalik shaygii mawlidka lagu akhriyey calooshooda ku fadhiisan maayo uu galangalan buur oo muxuu dan leeyahay fadhiisan maayo xabaddii burka iyada ama kibistii la mawliidiyey ee la burdeeyey fadhiisan mayso ilaa ruuxii cuna loo dembi dhaafo idinku bal soomaaliya si tabdhaha hawsha ayada ilaa loo dembi dhaafo ruuxi asaga oo ma shirki baa lagugu dembi dhaafiba ma gaalnima baa lagugu dembi dhaafi yani wax kasta ka filan nimanka ayaga wuxuu yidhi haddaba waa yahay wain quri'a mawlid الnabiyi haddana calaa maain طaahirin biyo daahir haddii mawlidka nebi maxamed lagu akhriyo fakulu man shariba min dalika almaa ruux kastoo biyaha cabba ama taxliisha afka saara qalbigiisa waxaa geli kun nuur baa geli oo iimaan baa ka buuxsan iyo naxariis waxaa ka bixi kun dulmaa ka bixi kun mubdi iyo nifaaq iyo shirkiya gaalnimaa kaa bixi ma gaalnimaa gaalnimo saarta mise tawxiid iyo iimaan baa gaalnimo saara <laughs> waa musiibo wey iyo cillo min kitaab fayd اlwahaab lilqalyuubi mujalladka shanaad sabxada boqol toban iyo shan ha loogu laabto yacni kutubtooday ku qoranta mid kale wuxuu leeyahay maa min muslimin qara'a fii beyti cafwan quri'a fii beytihi mawlid الnabiy sal ly slam ila dafaca allahu canhu اlqaxطa wاlbalaa'a wاlxusn wاlgaraqa wاlcaahaati wاlbaliyaati wاlnakabaati wاlbagdaa'i wاlxasadi wاllusuus faإida maata hawana allahu calayhi jawaaba munkari wanakiir wa kana fii maqcadi sidqi cinda maliki muqtadir mujaladka shanaad boqol toban iyo lix kitaabka hadda aynu sheegaynay fayd ulwahaab wuxuu leeyahay mawlidka nabi maxamed gurigiisa loogu akhriyo ilaa caamada lagu baadhanhayaa masaajidka adi lagu akhriya inaysan waba keenin baa laga yaaba ama aysan fiican aysan dadka u maamuusin xertan ay meesha ay ku qalwato laakiin gurigii waa in la barakeeyo si aada xooguhu adu isu ruxdo wax u soo saarto ninkan gurigiisa lagu akhriyo mawlidka nebi maxamed ilaahay wuxuu ka difaacay guri abaartu ka difaaci oo balaayada lagaa difaaci oo walbahaar iyo tiiraanya arki maysid oo weligaa biyo ku bakhtiyi maysid biyana ku hafan maysid oo aafa kugu dhici maysid cudur la garan waayey balaayo kugu habsan mayso cadho iyo isku dhac reerka ka iman maayo reerku weligii waa kala soconhaya nabad reer degan wey xasadku waa baaba'aya tuugtu kuu soo dhici maayaan dee newri baa la joogaaye guryaha laskugu soo daataay <laughs> haddii aad dhibatona intaad noo sheeg hawshaabaa bannaanka ku taal haddii ay tii alla kugu timaado faidaa maa tahawana allahu calayhi jawaab munkarin wanakiir munkar iyo nakiir hawsha waa ka dhammaatayba su-aal badan kuma weydiin karaan maxaa yeeley mawliidka ayaa lagu akhriyay gurigaada haddaan baabkaygu baab gooni aweye ah, lahadla kuwaa kale iska socda laysa haadaa bicushika faduriji wey soco hor soco intaa waxaa ka daran janna ku diyaara madmuun wa kaana fii maqcadi sidqin cinda maliiki muqtadir idan yani wax hadhay haddii sow qur-aan kaloo cusub maaha hawshaan axaadiia nabi maxamed ka suganaya adkaarta la sheegay fadli intaa le wax lagu sheega anugu garaba mahayaba fadliga noocaas iyo alaabta waxsaa u difaacahay oo xataa intaad nooshay intaad markaad dhimatay iyo marka aakhare la tagaba wax kastaba iska diyaarka ah adkaarta nabi kuma hayno ayib almuhim si kastaba noqotee waa kufriyaadkooda weeye waa bacdu min kufriyaatihim inahaas marka mawliid iyo burda howlahoodii waxyaabaha munkaraadka dhacaan ku jira ee mawliidka la sameeyo minhaa xatarada baasha loo yaqaanaa ka mida munkaraadka mawliidka la sameeyo xadar miyaa taqaanaa waa diin kale wamaa adraaka ma alxadar diin kale wey labay u qaybsantaa xadaroo xoogo intii laysku yimaado wadaado ay dikri qaadaan iyo xoogo madaa'ixun xadgudub lahayn adkaarna ku celiya iyo xoogo zoodiyaad iyo raqaa'iq ay qaadaan iyo mid haddee ayaduu shirkiyaad wadata midda shirkiyaadka iyo kufriyaadka wadata dib baynu geynaynaa tan hore inay koox muslimiin isu yimaadaan ama guri ay ku kulmaan ama masjid iskugu yimaadaan ashcaar zuudiyaadana ay qaadaan sida shicirka abulcataahiyoo kale ama beyt qalbiga jilciyoo kale ay qaadaan iyagoon wax kala samayn oon isruxin oon tamaayulin oon garbaha isla dhicin oon dinnahayn sidii eygi aan qaylyin iyo libaaxi wax kale aan ku darin way isu yimaadeen ashcaar zuhdiyaada turaqiqu lqulub basay qaadeen middaa waa bidco ka dembi weyn weeye min الzina wاlriba wاlkhamr wa qatli nafsidaa ka dembi weyn liأnna اlbidac waa acdamu cinda اlmuslimiin min alkabaa'ir iska ilaali waxan waa bidca dil waad waa maxay dembi ka weyn ma jiro oon shirki ka ahayn weyn lannu macaasida iyo kabaa'irtu waxaa ka dembi waa albidac albidac waa waasita bayna alkabaa'iri washirkiyaat idan taas baynu wax ka tilmaamaynaa salafku hawshaa maxay ka qabeen taa ayadu maba jirtaba xadrada noocaa somaali ma taqaan walaa caalamu islaami quruun baa ugu dambaysay qarnigii saddexaad iyo labaad iyo maalan bay dhici jirtay ashcaar zuhdiya oo raqaa'iqa jamaaca inay qaadaan iska kala dareeraan laakiin wixii ka dambeeyey shirkiyaad baa la dabaashaa wax yar baynu ka tilmaami doonaa alimaam cumar bn khaaab amiiru lmuminiin baa nin caamilkiisi ay u yidmaale wuxuu ihi cumarow meesha anugu aan waaliga ka ahay koox muslimiinta ka mida ah intay maalin isku yimaadaan ayay muslimiintu u duceeyaan ina aamiin bay tiraahdaa amiirkana u duceeyaan yadcuuna lilmuslimiin waliamiiri اlmuslimiin cumar wuxuu yihi so igu yeedh soo kaxi nimanka nimankii baa la doonay xertii iyo wadaadkii watay ee shaawushkaa o dhan baa la keenay intay maqnaayeen la soo waday buu cumar wuxuu ku yidhi ninka khaadimkiisa ah acidda sawtan ulwey ii diyaari shaabug ii diyaari markii albaabka laga soo geliyey buu odaygood u wey intuu qabtay buu jilciyey su ugu waday yuu barlaad ka dhigay waa bidco lama ogol eeg hadda maxay sameeyeen keliya way kulmahayaan fayadcuuna lilmuslimiin wayadcuuna liamiiri اlmuslimiin bas budh buu ku lafa bixiyey kuwa hadda tabarad ku garacaar ma haysaane bal un shirkooda ummadda ooga digaa haddaa idinka laydin garacanba barsidahay kataba caamir cumar khaaab ina haahunaa qwman yajtamicuuna fayadcuuna lilmuslimiina walilamiir fakataba ilayhi cumar radi aqbil bihim macaka soo kaciya bur kulligood faaqbala waqaala cumar lilbawaabi acidda sawta falama dahaluu calaa cumaru amiirahum darban bisawt shaabuub baa kaga shaqeeyey waa aar aabitoo saxiixa wey ibnu wadax baa soo saaray fii kitaabi lbidac buu ku soo saaray bisanadin xasan amiirku halkaasu ka istaagay yaa kuu dirsan adugu ducayso adugu haddaad noo ducayna iskaa noogu duceen ahlullah isku yimaada aamiin budh baad u baahanta kulligii shaqo laydin dirsaday maasha waa bidco aan saxaabadu aqoon rasuulkan uusan ka tagin ma noo ducaynaysaa gurigaada fadhiisoo noo ducee masjidka adoo tukanaya noogu ducee salaadda noogu ducee iskaa noogu ducee laakiin abaabulkan iyo howlahan bidac cusub wey nabigu muxuu yidhi adducaau huwa alcibaado cumarna waa ku garaacay la socohad cumar iyo nabigu ma iskhilaafsan yihiin mise way iswaafaqsan yihiin waa iswaafaqsan yihiin in muslimiinta gooni aad ugu ducayso cumar ma diid laakiin kayfiyadan iyo qaabkan buu diidan yaho bidcaah ayib marka waa laisgaraacahay ibnu mascuud baa asna meesha ku yimid xadara warkeeda waa iska cadyahay abu muusa alashcari baa maroor ku soo kalay qubayl alfajr buu u yimid soo durfadhiistay gurigii abi muusa eh, mascuud fi lkuufa niman ardo oo sugahayuu u yimid ma soo baxay abu cabdiraxmaan maya weli gurigu ku jira salaadayna weli lama aqimin cabdullahi baa soo baxay saxaybadii iyo saxaabigu sala waa sidee inakeen baa la masaajidka dhib baa ka jire maxaa jira meeshan waxaan ku arkay masaajidka koox fadhido koox kooxo u fadhiya nin baa maamulhaya boqol allahu akbar ala dhaho allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah boqol haye boqol subxaan allahi subxaan allah boqol boqol alxamdu lilaahi haye wada boqol laa ilaaha illa allah boqol boqol markana waa la kala dareerhaya shirkiyaad ma la soco waa boqol alxamdu lilaahi iyo boqol subxaan allahi iyo boqol laa ilaaha ila allah maxaa ka fiican wax ka fiican may laakiin qaabka u tiri baan kugu garaacayna qaabka lagugu jircin bidc cusub wey in kooxo kooxo loo fadhiisto oo wardiga soo rida magan alla magan alla toban magan alla koo iyo toban magan alla soo weli garan maysaan <laughs> hawlihi weeye <laughs> almhim sikastoo noqotay <laughs> cabdullahi wuxuu idhi nimankii awe wuxuu idhi hadda way kala kaceen eh, laakiin waad arki doontaa baa le wuxuu idhi maxaad u dhihi weyday anaa idiin ballanqaaday wax xasanaa ama ajirood la timaadeen inuusan idinka dhumine sayi'aadkuna iska ilahay maxaad u dhihi weyday bu cabdullahi haddaan hay abu muusa nimanka markaad aragto aad arag maxaad ugu dhihi weyday ana daaminun lakum inaan idinka fakanin wax yaroo xasana ah in allaha laa yadlimu miqaala dara wain taku xasana yudaacifha laakiin sayiaadkiina meel saraxoo odhan weydo taa xisaabiya sayiaadkiina xisaabiya oo ka toobadkeena ama wixii xasana adugu wad meel bay ku qoranta wakafaa bina xaasibiin hawl go-an weeye saa maxaa u dheh weyda iska sug baadi buu i cabdullah waad arki doontaa maalinka dambe warkayo wantay bacdalfajr tukadee gooni u fadhiyo magaa allaba ku haya soo rida wardiga wuu dul istaagay wuxuu uhi wayxakum yaa umma muxammadin maa asraca halkatakum haaulaa'i saxaabatu nabiyikum mutawaafiruun wa haadihi iyaabuhu lam tablan wa aaniyatuhu lam yuksar wاladii nafsii biyadihi inakum lacalىa millatin hiya ahdaa min millati muxammadin aw muftatixuu baaba dalaalatin bu u fiqiga saxaabada sheekh xatare iyo magana le soo wardi howlaha hawlo suufiye wey howlo ma aha ahlu tawxiid ma ah wuxuu idhi eh, war magaciinba ama magacin jir ummadda nebi maxamaday maxaa durbe idinka halaagsan ogbo degdega aad durbe u halaagsamaysaan bidacda ugu dhacaysaan maxay tahay bu maxaa yeelay saxaabada nebi maxamed baaba dhooban noolnool buur maa diinta weydiisaan oo tawxiidka ka qaadataan oo sunnada ka barataan maryihii nebi maxamed uu ka dhintay baa amminkan dadku haystaan ooan weli baaliyoobin oon dhammaanin weelashii uu nabigu wax ku cuni jiray baa qayb ka mid oo ah nool oon jajabin goorta durba leexanaysaan maxay tahay waa goorma buul war boqol sano markay soo wareegto waa macquul wax la qaadan karo laakiin raadka nebigaoo qoyan inaad durba aad weecataan soo musiiba ma ah wuxuu idhi ilaahay baan ku dhaartay waxaad ku dugsulsugantihiin buu nimankiina wardiga ridaya magaalada ku haya diin diintiina wax ka khayr badan buu u fiirsa millu ka cabira waxdabadu waa millo gooni ah ahdaa min millati muxamed ama waxaad ummaddu u furaysaan buui ood u furteen albaab lagu dhumo aw muftatixu baaba dalaalatin bu albaab lagu dhumo oo dalaalo ah ayaad ummadda u furteen buui ood fur ku rogteen ama waxaad ku dul fogantihiin idinkoo sidan ah diintiidina maxad ka khayr badan waxay yidhahdeen ya aba cabdiraxmaan subxaan allah walxamdu lilah wallahu akbar magu haysataa khayrun baan doonaynaa wuxuu hi wakam min muriidin lilkhayri lan yusiib waa baail buri bannaanka oga baxa bal waxaa cabdulaahi laga soo tabiyaa oo aaar baa tilmaamaysaa qolyo kaloo kuufo korkeeda masaajid ka dhista ay ku wardiyan masaajidkiibu dumiyey ciidan buu dir wuxuu masaajidka dhulka la dhigo sidaa darteed baa alimaam ibn abi caasim ashaybaani saaxiba kitaabi sunna kitaab uu leeyahay aldikri wاlmudakiruun wuxuu ku qoray oo yidhi masaajidda ay suufiyadu leedahay ee ay ku wardiyaan ama ku xadreeyaan ay ku bugbacleeyaan masaajid ma ahee hal la dumiyey buu aaaartan uu soo qaatay adilo badan buu saaray runtii haddii tabar la helo bidca badan baa hilfaa loo qaadi mawlidkunu meelo badan soomaaliya ka socon waay ogtihin oo biyoolow mar dambe la tegi waayey oo sheekh murjaan loo dhowaan waayey oo sheekh nuur xuseen laga samray waa ogtihin saa un bay hawsha ku socon laagaadda mashruuc culus baa jiro suufiyo iyo nimankii jadidiya lo odhan jiray mashruuc maraykan bay soo qaateen marka dab baa idin kici doona mar dhow almuhim xadiidkan dambe waxaa soo saaray darami fii muqadimati kitaabi hawl sugan way muwaaqa la og yahay hawsha wax iska kaftara ma ah haddaydan ku talagelin walle boor baa idin ka kacahay darami baa soo saaray aarka asaga iyo alimaam baxshal kitaabkiisa fi taarikhi waasit iyo hayrkood waana aar saxiixa imaamu shaafici ay ku maxaabsadaan suqulkuma lehe dhegayso wuxuu leehay baqhdaad buu ka soo tegey markuu markay yimid xijaaj ku soo noqday ama masar tegey baa la weydiiyey ka warran bal ciraaq wuxuu uhi taraktu bilciraaqi shay-an yuqaalu lahu altakbiir axdaثat الzanaadiqa yasuduuna الnaasa can اlqur'an buuhi takbiir baa la fasira culama allah ibnu اlqayim ibnu taymiya aimatu abu ayib aabari fasira la yidhi takbiirku waxaa weeyaan bay waa nasradii waa ashcaar iyo qasaa'id iyo xoogo maansa oo sohdiyaada oo qalbiga lagu jilciyo kadib waxaa lagu darayaa ul dhuuban oo lagu garaaca durbaan nasra somaydan aqoon baasha nasra la odhan jiray taas wey taqbiirku shaafic marka wuxuu leeyahay takbiir iyo nasre iyo xadar waxaa keenay alzanaadiqa bimacnaa almunaafiquun almulxiduun nimanka diinta minjaxaabiya ee islaamka ku maxaabsada ee safkiisa ku dhunta dana kalena qunsanhaya nimankaasaa keenay buu ujeedaday bay u keeneen yasuduuna annaasa can alqur'aan qur'aanka ayay ummadda ka hor istaagaayeen buui dalabadu waa inay iska ilaaliyaan hawsha ayada ah nin kastoo heesaha dhagaysigooda iyo ashcaarta dhagaysigooda badsadaay qur-aanku waa dhibaa wuu ku cajis wuu hamaamsan afku kala qaadi haddii suuro qur-aan la daaro ma dhammaysan karo indhuu isku qabsan hurdaa qaban durba wuu quurinaya ama afku laba goor ka kobshaa iishuba hees waxaa loo daaray xoogow shicira maanta dhuu dhegaysanaya indhuu kala qaadahaya baalahan ashcaarta iyo anaashiidda fara badan iyo badsigooda iska daaya anaashiidda islaamiga loo yaqaano xooguhu sububta hore marka la dagaalamayo haddii ciidanka lagu caraabana waa ogol lahay xoogu waa qac laga siiyo laakiin adoo meeshaa iska fadhiya maanta inaad iska wadato unood dhaga kugu jiraa hal suuradna dhagaysay waa musiibo kale wey hawshaa la iska yareeyo haddaan la iska joojinaynin hal la yareeyo intay salafku ku gaabsadeen waxoogu gubaaba iyo caraabina anaashiid xamaasiya islaamiya fi sufuuf wa fi eh, eh, maydaan waa la ogolyahay laakiin baasha aad xoogow markay nabigu nabiga saxaabadu qodhayeen khandaq xoogow qajac laga sinay oo kale xoogow waa la ogolyahay laakiin baasha in shaqo laga dhigto yacni xataa haddaysan mafaasid kale lahayn qur-aankay kaa fogaynaysa idan hawsha hawl khatara wey aharka shaafici waxaa soo saaray abu nucaym fi اlxilya wاlkhalaal fi kitaabi alamr bnahy can lmunkar ibnu jawsi fi talbiis bisanadin صaxiix ibnu taymiya tacliiq qiimo badan saaray hadalka shaafici wuxuu yihi wama dakarahu shaaficiyu min anahu min ixdaaثi الزناadقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة runtii wax la yaqaano wey ashcaarta noocaasa iyo xadrada iyo nasrooyinka iyo digdigtaas fi taariikhi اlislaami markii la baadhay waxaa la yimid buuri niman diintooda la tunsan yahay oo gaalnimo iyo riddo lagu tunsan yahay ama nifaaq lagu tunsan yahay unbaa la yimid buuri muslimiin marka iska qalbisan oo khayrdoona baa lagu siri waaga dambe caamada soomaaliyeed in badanoo ka mid a ah hadday og tahay baashan burdihi iyo mawliidku waxay xambaarsan yihiin in badanoo ka mid ah oo qalbi wanaagsan banaanka ka mari lahaayeen laakiin waxaa la yihi nabi maxamed ba hawshiisii weeye haddama nabigu ka horaa muxuu sameeya caamiy haddii kale waa la tuhmi ma nabigaa waan jeclahay ina mar hadda waa yahay oon lagaa saxiixi <laughs> haddaad tiraa nabiga ma jecla dadaa gaaloobiba marka halis wey muslimiinta o dhan qorsagaara lagu haya axmed baa isna la weydiiyey waxaa la yidhi maa taquulu fii ahli اlqasaa'id axmedow qolyahan qasidooyinka tiriya maxaad ka leedahay qaala bidcatun laa yujaalisuun qolyaha ahlulqasaa'idka ee xooguhu shicirka tiriyae nabi ammaanka hawlaha la soo badbooda ee shaqada ka dhigtay ayib waxaan xusuustaa wadaad anugu inuu dhintaan mada waa dhawuu noolyaa lagu yihi waa uu wax noo akhrin jiray habeenka jamcaha iyo arbacada haddaan xadarin casharku laaqin maayo rortaas shardi wey haddaan habeenka arbacada la xabeebanin sidii loo dhawaaqaayo xaafadaha laga qixi waayo iyo jamcaha ee khamiisaan u jeeda labada arood cashar la geli maayo jamcadaasu waa baab gooni waa waajib xerto dhan ba isku banaysa laakiin labadaa joogtayaan tawasul dheeraha iyo tawasul gaabka haddaan la akhriyin bacda alfajar xaadiyadan aan la qaadin bacda almaqrib ayaadna waxba socon maayaan yani waa nooc min aladkaar min addiin bay ahayd aminkana dad baa hawsha aaminsan ilaha ka badbaadiyey aarka axmed isaguna waa saxiix axmed waxaa lagu yihi ya axmed maa tara fi الtakbiir inahu yuraqiqu اlqalba baa layidhi nasrada iyo xadadu qalbiga jilcisa zuhdiyaad baa ku jira aad bay u qiimo badan tahay ayib wuxuu yihi huwa bidcaة wa muxdaث qalbigu jilciya qur-aanku jilci alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubhum lidikr اllah fii suura racd alaa bidikr illaahi tadmainu lqulub qur-aanka ahri dikriga laga aqlaya waa qur-aanka wainahu ladikrun lak waanzalnaa ilayka dikr wamaa anzalnaa calayka alkitaab idan soo uruuri dikrigu qur-aanka lambarkowka ee wixii aahaar iyo adkaar nabiga ka sugan laakiin hawlahan soo maaha bidcaiya waxaa weyaan zandaqow yaziid ibni haaruun alwaasiti shaykhu axmed baa asna la weydiiy wuxuu uhi maa yuhabiru ilaa faasiq wamataa kaana takbiir xadar iyo nasr gorma jireen buur dadka bugbugleeya kulligood waa faasiqabu faasiqiin weeyaba nimanka ayaga alimaam atartuushi abu bakr a'immadii maalikiyada aad u qiimo badnaa bidacdan aad ula dagaalami jiray baa la weydiiyey can madhabi الsuufiyati fi اجtimaaci jamaacatin kaiiriin yukiruuna dikr اllahi wa dikra moxamed u fiirsaada koox koy suufiya ah oo meel iskugu timid ka warran baa layidhi dikribay dikri allay badiyaan oo rasuulkay ammaanaan uma yuuqicuuna biاlqadib laambay waxay ku dhuftaan ama qori ama ulbay wax ku dhuftaan calaa shayin min aladiib xogow saanjarcoo yar ama durbaan yaroo loo xidhay bay gaw ka siiyaan nasrada waa taqaanaa wax ka dhaca sacab iyo qori iyo durbaan iyo alabas ku dhici iyo qiiq iyo unsu xas la kacaay ayib masaajidka labiisa daaqadood bay baasho burburbur ka dhihi oo ku kaasaan ka warran baa leeshaho wayaquumu bacduhum barkood baa istaaga yarqus wayata mid baa istaaga intuu marqabo ah ah xag u boodi oo xag u boodi oo qaybin oo maryar dhigan oo calka tuuri ma taqaan inuu waalan yahay inuu miyir qabo kala garan mayso qolihii shalay meeshan yaa caaya sawaxlig baa la yaaba qolihii tagsiirayda ah way yaabeen niman yaa waxaan soo xusustay mar baan soo maray shalay markaan soo socday waxaan soo xusustay nimankii sawaxliga ah ee kristanka ee dharka cagaara xidhan jiray waddooyinka yaaci jiray axadoo kale ordi jiray meeshan ku yaaci jiray nafsa shay sawaxlig way yaabeen muslimiin masaajid ku tukato aadaantoo tukado oo baxay bay arki jireen niman ordi oo waddooyinka yaaci oo dagaalami way la yaabeen nafsasha isku baab wey baasha nasaaray ka soo qaateen waa inaga soo taxqiijin ka warran baa leeyahy xataa yaqaca maqshiyan calayh suu u dhex boodaya cahaba waayo intuu marqaamu soo xaaya wuu judbooday ma maqli jirta waagii la xadirin jiray ninkaan judboodnin wuu istuhmi jiray iimaanka maxaa kaa qaaday show gaal baa tahay islaamba ma tihid raggan wada dhacay maxaa ku dhacay adugu maxaa ku helay waagidam waxaa dhacday wadaad aanu saaxiibba ahayn baa marku baashi iska waay buu istuuray meel gooloo lagu xatiraynhay kashkaashkii tiir weynoo lagu celiyey ila kashkaashu mugta caws buu kala soconaya haddaan tiirar marka weyn baa geesaha laga dhigi jiray tiirkiiba halkaa intu ku dhuftay baa dhakhtar loo qaatay ninka asagu intii lagu soo dego oo si mingiskii boorahii lagu soo dego moogta isma og waa suuxay laakiin asagoo isagoo miyir qabo istuuray ilahay amarkii halkaasu ku dhuftay dhaktar balweynaya ee ka dhaca yani dhaktar baa loo qaday sheekh wax xaqiiqa wey yani adaaba istuhmi haddii aad tuux wey oo dhici weydo adaa aafaysan halkaasay baashu gaartay ka warran baa layii marka ninkii la yidhaahdo tarduushigo ka warran baa layi wayuxdiruun marka dambe waxay keenaan buui shay-an ya'kuluuna markii xero u dhammaato shaah baa la keenaa oo unsigaa iman hayo gabdhaha aalaasahayo darmuuskaas dabamarahay bakeeriyaha kale meel waayahay idan hawshaa ka warran ballay hal ilxuduuru macahum jaa'is am laa ma loo tegi karaa oo ma laga qayb qaadan karaa dikriga ay qaadaan dhegayso waalqowlu aladii yadkuruun waxay ku xadreeyaan waa kan in yar oo dembi a ku arki mayso waxay ku xadreynayaan yaa shaykhu aqlic can اdunuubi qabla tafaruqi wاzalal wacmal linafsika saalixan maadaama yanfacuka alcamal ama الhabaabu faqad maطى washaybu ra'sika qad nazl bal adu wax ka qiimo badan halkan miyaad aragtay zuhdiyaad iyo alle xusuusin iyo geeri xusuusin weeyaan ninka ninkan ciroolahee weyno waayeelka waxaa la dunuubta ka istaag nin dhallinyara waa macquul inuu gebgableeyo gabadhaco oo sulma seegtay adoo waayeelo cirada ku taabatoo bosha haddana dhaqan xumo wax loo baahan yahay ma aqli cani dunub wa ninkaadaan waayeelka dembiga faraha kala bax intaan la kala tegin geerina aysan imanin oo aan la kala yaacin naftaada wax wanaagsan u samee intuu camalku ku anfacahay oon qiyaamahu dhicin ama naftu halka aysan ku imanin maxaa yeelay ama shabaabo faqarmada dhallinyaradaadi waa tagtay shabaabnimadii iyo tag waxa waa dhammaaday waad ka bixisaa hadda xoogow murqi adkaa ma jiro wa shaybu ra'sika qad nasal ciradii baa ku turday bay leeyihin nin ciroola ah maxaa falxun iyo idadaro u soo arkay toobadkan bay leeyihin markaasay yar marqaamahayaana xoogow ninna xoogow buu meel yar oo durbaan yar buu qay qay ka siinaya intaa ka warran baa le bal dhegeysa sheekh wuxuu idhahda nimanka waxaad moodaysaa inaan dulminayno ku xadgudbayno culumada islamka o dhan baa ka qayliy waxa asaga inuusan diin ahayn weliba markuusa firkoodi dhan baan ka hadlayna wuxuu ihi wuxuu ihi markaa <clears throat> madhabu الsuufiyati biطaalatun wa jahaala wa dalaala buu nimanka aad sheegteen madhabkoodu wuxuu ihi biطaalatun shaqa darro wey waa waa xoog dameer lagu eriyey wey waa xoog doofaar lagu eriye waa xoog dhanta lagu tumay biطaalatun shaqa la'aan wey ayib iyo wa jahaalatun diin la'aan wey wa dalaalatun baadinimo wey fama اlإslaamu ila kitaab اllahi wa sunaةu rasuulih وأma الraqصu والتواجد فأول من أحدث السامري فإنهم لما عبدوا العجل صاروا يرقصون حوله ويتواجدون فهذا دين الكفار وعباد العجل وأما القضيب قرق صماها بيضا لك سينايو فأول من أحدثه الزنادقة شافعي بقى صور شيء إن الزنادقة كان تخبيرك يشغلون به المسلمين عن كتاب الله وإنما كان مجلس النبي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوه من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن min a'imat اlmuslimiin radia allahu canhum ajmaciin u fidsa imaamka fiqigiisa wuxuu ihi ma bannaano kitaabka ilaahay ee sunnadaa kugu filan haddaad u baahato soo ma aha wacdi iyo aakhare lagu xusuusiye iyo suuradii nabigu ihi waa ay cirraysiiyeen akhri shayabatnii huudun wa akhwaatuha ka sii daa kuwurid iyo fatarad iyo akhri yuhuud jahli weeye baadinimo weeye diin la'aan weeye ayadu isruxa soomaa iyadu iyo garba isla dhaca iyo in la dinaahiyo wuxuu uhi waaba diintii gaaladow waa diin gaalo saamiri baaba keenay buu uhi in rag isluuxaan oo la dinaahiyo oo qoobka ciyaar lagu dhufto laanta soomaa iyadoo lagu garaacaya dhulka lagu dhufanayo ama saanta jarcada ama idiinta lagu garaaca ama dirbaankeeda la garaacayo wuxuu uhi ruuxii u horreeya keenay zanaadiqaa keenaybu majliska nabi maxamed ee saxaabadu ay fadhiyaan aayado qur'aana la xusuusin jiray axaadiidna waa la kala qadan jiray e, deganaansho xasilooni iimaan goobnimaa ka muuqatay nin weynoo cahaba ku haya mageedkiisa aduu ay yahay malmacruu lagu dhegan yahay ba waayahay ayib marka wuxuu yidhi sheekhu marka ninka suldaankee mas-uulka iyo gacanyarihiisa ama ragga un wasuuradiisa waxaa laga rabaa hawshaa inay joojiyaan masaajidana ka mamnuucaan meel kale aysan u ogolaanin ruuxa muslimka ee ilaahay rumay iyo maalinka dambe rumay ooma bannaana inuu meeshaa ka qayb gala ama tago waxna ku bixiyo ama uu caawiyo lanna waa baail sida aan sheegayna waa madhabu maalikin washaaficiy wa abi xaniifa madahab ilarbac o dhan ba qaba waa runtii sheekh almicyaar almucrib fii fataawa culama اlandalus wاlmaqrib mujalladka ko iyo tobnaad boqol lixdan laba lagu laaban karaa idan hawshaa ay culammadu xukumeen waa midda ka maran kufriyaadka shirkiyaadka wadaadka loo yaqaan alcabaashi alcayaashi oo min a'imat almaalikiya qarniga hadda u dambeeya koy tobnaad xadradaa la weydiiyey wuxuu idhi maa hiya ila itibaacun lishayطaan wa nabdun lisunna xadradaad maqashay buu i waxaa weeyaan shayطaan baa ku harkagogotay maxa la buuqi oo la dinaayey meel fadhiiso ayib iyo sunnada nebi maxamed la xooray alfaqih alxudayki asagu min a'imat almaalikiya wuxuu yidhi inaha min afcaali اlmajaaniin xadra maqasho waa nin waana warkiibu buu waa runtaadi nin waa nimanka shalay ordahaya bannaanka bootinisan hay ee qaalimrogosayraya may waa laayeen mise waa qumayihi aduu weydii nafsa shay wey sheekh abu cabdillaahi maxamed bn cali الzabadi asagu wacala waxdarada la weydiiyey wuxuu uhi وأma alxadraة fi zamanina hada faإnaha muxarabaة qaطca bilaa shakin walaa rayba lima sara fiiha min allacibi wاlahw wاlcinaad buuri waba ciyaar buuri war ciyaar iyo cibaadays ma galaan boodbood iyo marada tuur tusbaxa tuur wareegayso mar agga u bood mar agga u dhac xaggaa laisku ruxaaya maantao dhan si laisku riixayaa adoo dhan baa dhiidaya waad qoyaysa galbiyaad noqonaysa ayib bacdu ailma maalikiya la weydiiya waxay ina istifaafa aljamaacaat in kooxo kooxo loo safto lishadaxi wahazi الdawaati kulliha wاlraqsi wالza'iiri wاlhariiri kahariiri اlkilaab biquwatin وتhyiiجi ذlika bالنغmaati والغinاء camaل naatiju can اljahli وmuطaawacaة للشhayطaan wahuwa الضalaalu bicaynihi in koox meel iskugu timaado oo ashcaar la qaado oo lasruxo oo la badboodo oo la guuxo guuxa waa taqaanaadi axad sida loogu hayaad feedhaha ku dilaacahay habeenka xadaradu ay soo socoto sanjibiil baa la karsadaa shaa sanjibiil liin baa lagu miri si codkooda ku furmo oo shan kilomitr lagaaga maqlo ila microfonna waagaa ma jirin ayib wuxuu idhi iyo in la guuxo sida eygu u guuxo siduu eygu u gurxamo somada arag ey gurxamahaya mooy wax kale mood maysid waxoo dhan bu wuxuu ihi waa jahli camal ka yimid waana mutaawaca waana shaydaan la adeecay buu ihi waana baadi cad buu ihi had allah waxaa soo goray alimaam الاستاذ حسن الأيوبي كتاب جزاء القضايا الفتاوى الفقهية في أهم القضايا ibnu shabcaan baa la weydiiyey maa'imat almaalikiya qarnigii afraad ahaa saddex boqol konton iyo shantii buu geeriyooday wuxuu idhi man admana alijtimaaca lidikri xadrada ruuxii daa'ima buu hi ama joogteeya fahuwa jarxatun aw jirxa fii shahaadatii wa imaamatii buui waa majruux makhraatimo gala buui qolyaha nasarada tuma ama xadaraya makhraatimo waa fasaqa buui kitaabka hadda aynu soo sheegnay sabxada saddex boqol sagaashan iyo laba ama maalikiya ayagu dikrigu hadduuba watay dheen dhaqdhaqaaq iyo isruxid iyo tamaayul tilka cibaadatun bidciyatun shayطaaniya yidhahdeen xataa intaas wa markaysan wadanin kufriyaad iyo shirkiyaad hadday marka shirkiyaad wadato waxaynu ka tilmaano wax yaroo laba bayd aan badnayn saddex bayd kadibna mawduuci alacyaad walbidac baynu gudbaynaa iyo xukmi wanaedka insha allahu tacala kitaabka la yidhahda alcayniya waa taqaanaa sida alcayniya صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية وبيتك شعب قالان وي ninka wadeenka ee shaawushka la yidhahdaana ee dibtunta ku haya ummadda kala safe ee meesha amiirka ka ana ayadoo tiriyaacaynu dabada qabtaa wuxuu leeyahay cabdiraxmaan zaylaci akhitna akhitna yaa shifaa'a quluubina waa nabi maxamed mise waa sheekh cabdilqaadir nabi maxamed ku daa akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina wacanii xawil maasi wallaahi wadfaci buui noo gargaar bu oo noo gargaar nabi maxamedow qalbiga ayaga daawadiisiyo gargaar allah iskale id rabbakum faاstajaaba lakum yanii istiqaaada aad ruuxa weydiisanayso markuu kaa maqan yahay gargaar inaad ka dalabtay cid kaa maqan oon kaa dhayroon ku maqlaynin ama ruux mootan waa shirki iyo kufri akbara wey ruuxa nool soo ma aha hadduu xataa kula joogo wuxuusan rabbi mooye cid kale aysan awoodi karin haddii aad weydiisato kufriga gaalnimo kale wey laakiin ruuxa bani aadamkee nool wuxuu qaban karo haddaad weydiisataay waa wax bannaan faاstagaaثahu اladii min shiicatihi calى اladii min caduwi akif in kaana cindaka qawaas umuna maxaa yahay ismaaciil haajara markay ay shanqadhi maqashay waxna arki weyday ruuxan shanqarhayo ii gargaar bay tii ilmi waa iga dhimanaya biyolaan oon bandhacsalnahay almuhim ruuxu wuxuu awoodi karo xayiga ee kula nool waa la ogol yahay bidawaabita laakiin ruux kaa maqan ama mootan ama mid nool haddii aad weydiiso wuxuusan awoodi karin allama cid kale kufri akbara wey wadaadka muxuu yidhi marka waa yahay akhidna akhidna yaa shifaa'a quluubina haye waa lagu sirhaya marka waay waxaa leeyahy waa cani aniga xaggayga xawil waxaad ka leexisaa maa siwallahi ilahay waxaan kahayn o dhan iga difaacbu wadfaci weliba sanka ku dhufo kulligood gaala hadday soo rata jabi somaali hadday dhulka la sin wax kastoo aanay soo hujuuma cagta mari rahmarooda ku istaaga ka dhig laakiin maalinku ilaahay ii soo kaco hadda lama celin kara ilaahay intaa yarta ilaahay lama celin kadaa lagugu sirhayaa waa kabaabisa lagugu duraayo wey gaalnimada hore weyn baa lagu qarinhayaa hawshaa iska ogow yacni qasiidan zayliciyada takhmiis baa loo sameeyaa mararka qaarkood takhmiis baa loo sameeya waana la qaadaa takhmiiskeeda waxaa ka mida beydka u horreeyaba idaa naabanaa khaطbun jasiimun mukhayamun wahaaja bina min hawli shiddatina yamu nunaadi rasuula اllahi wاnnaasu nuyamu alaya rasuula اllahi kun daa'iman maci yani hawsha noocaasa quraysh xataa way ka badbaadtay quraysh markay nafta u yaabto oy baduhu kacaan oy baduhu isla caaridaan oy balaayo soo dunto ilaahay keligii bay isu dhiibi jireen ninkan wuxuu leeyahay idaa naabanaa khaطbun ay musiibatun hadday nagu soo dariso oyna soo hororto musiibo weyn jasiimun mukhayamun balaayo weyn oo dadka haraynaysa aa soo daridoo timid soo degtay wahaaja binaa min hawli shiddatina yamu balaayo weynoo badana ay nagu kacdo badu isla guuxdo xilligayaanu cararaynaa nunaadi rasuul allah rasuulki aan u dhawaaqaynaa wey adoo doontii saaran baa layidhi baddii motoork doontii motoorkii baa hallaabay sharaaci waa istaagay nin kastaba haddii adag kuu taallaa yaa rasuulallah nebi maxamedow maanta waa maantii cabdiqaadir la cuskay bay ku leeyihin soomaaliya waxaan xusuustaan baabuur annagoo maalin saarin ayuu meel yaroo bohool ka dhacay lug baa u fakatay laanguruusal buu ahaa oday reemiyo nala saaraa dadkale bismillaah iyo ilaahayow baa la yidhi asagu sheekh cabdiqaadirow buui kuwa yarar antay qabteen bay burku laf bixiyeen oday weynu nala socday baa ka sii daayay sheekhii odaygiin raalla ku yidhi xoogow shilmaasi yacni dadku soomaalidu qaybtooda suufiyada ee mushrikiinta ah, marka ay berisamaadka joogaan iyo barwaaqada ilahay keligii bay caabudaan maalinkuu dhib qabsado ama uu nafta u yaama ama soo boodo ilahay khayrkiiba baryahayaa waa cagsiga qureysheed mushrikii alcarab iyo kufaaru quraysh iyo carab markay berisamaadka joogaan hee shirki bay la iman jireen markay laakiin naftu u yaamaan oy hawshu khatar gasho ilaahay kelii isu dhiibi jireen kuwan laakiin waa cagsigood cinda shiddati yushrikuun wa cinda arakhaa'i yukhlisuun amaa quraysh cinda shiddati yukhlisuun wa cinda arakhaa'i yushrikuun idan musiibo kale wey nunaadi rasuul lahi rasuulka u dhawaaqan aan miciinsan cuskanaynaa waa naasu dadko jiifa ala yaa rasuul allahi kun nabi maxamedow ila soco weligaa igaa dhig meel kastoon joogo waa inaad la socoto haddii kale balaaya ila boodaysa mar kastoon yaabasaan kuu cuskooda iga fogaadhi kun daa'ima maci caawo dhan baa lagu digrinhayaa marka la gaadho in owliyada la ammaano sheekh cabdiqaadir yaa imaam albudalaa'i wa amiira nujabaa'i وhiyaa الفqراaءi jud وqum وsmc وbaadir budaladu iyo nujabadu iyo nuqabadu iyo curafadu iyo howlahaas iyo aqtaabtu waa gooni kutubultawxiid baan kuso sharxay waxba kaga noqon mayno waxaa leeyahay sheekh cabdiqaadirow adaa ninka soo dhiban u gargaaraya fuqarade jud deeq oo wax noogu deeq deeq ma allah bixiya masaasaas kale waqum soo istaag baqdaad ha jiifine soo kac soomaaliya imow xamar baa lagaaga dhawaaqayaa iyo nairobi wasmac na maqal han dhegaysanin wabaadir soo dheeree idan waa asri cantii ay ree burqa yar qaadi jireen yar dhanaan oo kale wey marka hore loo socdo lanaa qطb calى أwj الmacaali imaamu اlkuli fi طرق الwisaali lahu الtamkiinu والtasriifu xaqا lahu اlmajd الmuؤahalu ya mawaali xaqan baa meesha taalla tarfacu اlmajaaz tawkiidka noocaasa inuu hadalku xaqiiqo yahay oon la ta'wiilin karin bakutusaaya waxay yidhahdeen imaam waxaan leenahay buui meesha u sarraysa adduunka ka jooga iyo sharaf oo dhanba imaamulkulli dadkoo dhan buu imaam u yahay buui dariiqa lagu badbaadon imaam ugu yahay xataa saxaabadu imaam u yahay kasoo tag lahu tamkiinu watasriifu xaqan maamulka iyo awoodda sare ee adduunka asagaa iskale kawar wuxuu idhi falmudabiraati amran awliyada weeye arwaaxu lwliyaa weeye ibnu taymiya wuxuu ihi falmudabiraati amran ruux yidhahda awliyada wey waa gaal murtad xalaalu dami walmaal idan lahu tasriifu wاtamkiinu xaqan lahu lmajd lmuaalu ya mawaali salaat ullahi maa naxa almunaadi baa timid markaad soo gaadho ayadana xoguu la qaadi jiray rasuul allahi maa lii min mujiiri rasuul allahi maa lii min dahiiri rasuul allahi maa lii min nasiiri siwaaka yujiiru min kurabin shidaadi hadhow baad la soxaday adoo sakaraadu soo rucleeyey muslimiin wey nimanka ahlu tawxiid weeye ayib iska ilaali hawsha ayada shirki cad weeye hadduusan waxaa gaalnimo ahayn gaalnimo adduunka annaga ku garan mayno dahabi wuxuu idhi hadduusan fusuusulxikamka ibni carabi waxa ku qoran gaalnimo ahayn in lam yakun maa fi lfusuusi kufr falaa acrif fi dunya kufran buuri runtii sheekh waxaan wax iska cadoo gaalnimo bannaanka taagan wey wuxuu leey rasuulka ilaahu cidaan maangala ma haysto rasuulka ilaahu gargaaraan adiga ka ahayn ma haysto cid ii nusraysa ma haysto muceen ma haysto igana badbaadiya kurbooyinka waaweyn markaan ku dhaco adiga keliyaan ku haysta oo ilaahay awal baabkiisa laguma jiro baab awliyaan ku jira iyo buxurbuxur baan ku jira idan inahaasi waa inaha u daran qaybo ka mida weeye badantaa hawshu maadaama hadalku igu dheeraaday baashana ay soo xidhmil adahayba inaan intaas kaga gaabsanno ayla quman munkaraadka kale la socda ee muslimiinta la dhibahaya ee dariska aan ka seexanaynin dhawaaqooda iyo bulxankooda xoolaha la baytimaalinhayo haweenka qaqawanee meesha dhooban fisqiga ka dhaca waa alaab kale wey laakiin intuun xatadada ku saabsan iyo mawliidka baanu ka hadalla keliya baabkeeda kale haddii la fuuro taarikh kale u baahan tahay ama masalau lacyaad mise waqtiga iga dhamaaday habeen dambe ka dhigtaa hada bilahi tawfiiq